alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii caqiidatu eh, ibn abi zayd alkhayrawaani fii muqadimati jaamici waxaynu ka bilaabaynaa nambarka shan iyo labaatan wa ana alajsaada alatii ataacat aw casat hiy alatii tubcasu yowma alqiyaamati litujaaza sheekhu waxau uhi raximahullah waxaa ka mida waxyaalaha ay a'immadu ku ijmaaceen ee ku kulmeen ee usuulu diyaana ka mid ah ana alajsaada alatii ataacat in jidharhkii ilaahay ateecay aw casat ama ilaahay caasiyey hiya iyadu allatii tii weeye tubcasu la soo saarayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame lasoo soo saaraayo waxaa la soo saarayaa litujaaza si loo abaalmariyo daraaddeed ayaa loo soo bixinaya loo soo saaraya waljuluuda yacnii maqaarada allatii kaasoo ama haragyada ama maqaarada allatii taasoo kaanat ahayd fi dunyaa adduunyada mid ku sugnayd tii ahayd bimacnaa maqaaraday adduunyada ku lahaayeen maqaarku waa haraggan saraa la yidhahdaa iyo wal alsinata carabada iyo waalaydiya gacmaha waalarjula iyo lugaha ay adduunyadii ku lahaayeen ugu sugnaa hiya alatii tashhadu calayhim iyadu waata ku markhaati kacaysa iyaga korkooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ku markhaati kacaysa waxay ku markhaati kacaysaa calaa man yushhadu calayhim minhum calaa man yushhadu calayhim ciddii lagu markhaati kacayo ayay ku markhaati kacaysaa calayhim tacliimta ka bedel minhum oo kuwaa la soo sheegay marka ah yacni markaa asxaabuuljuluudka ama asxaabu lajsaada yacni dadka oo cisyaanka la yimi yacni marka ayay ku markhaati kacaysa ama taacada ama cisyaanka la yimi wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa bacsigu inuu jiro waxaa la soo saarayaana arwaaxda keliya aynay ahayn ee ajsaadda laftooda jidharhkana la soo saaraayo bacsiga in la rumeeyaa waxay ka mid tahay arkaantay iimaankay ka mid tahay ruuxa bacsiga dafiraa waa gaaloobaya zacama aladiina kafaruu an lan yubcatuu kuwa bacsiga dafiray ee yidhina lama soo saarayo ilaahay wuxuu ku sheegay inay gaalo yihiin marka inkaarulbacsi waa kufrun billaah waa gaalnimo allah laga gaaloobay saas aawadee marka iimaanka la sheegayo yacni waxaa lagu ladhaa iimaanka ilaahay la rumeeyey marar badan waxaa lagu lamaaneeyaa billaahi walyowmi alaakhir allahna rumeeyey maalinta aakhirna rumeeyey marka ruuxa maalinta aakhira dafira ama bacsiga dafira waa gaaloobay ka warran cidda tidhaahdaa arwaaxdaa la soo bixinayaa laakiin jidharhka lama soo saarayo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ruuxa markaa dafira in ajsaadda la soo saarayo jidharhkana la soo saarayo ruuxa dafira oo yidhahda bacsigu waa jiraa laakiin arwaaxda keliya la soo saarayaa ruuxa laftiisu bacsigii waa inkiro waa gaaloobi waayo nusuustii adiladu waxay sheegaysaa ajsaadda iyo arwaaxda mid walba in la soo saarayo naf walba jidhkeedii lagu celinaayo yacni markaa iyadoo dhammaystiranna la soo celinaayo axaadiista qaarkood waynagii soo aragnay innakum maxshuuruuna ila allaahi tacaala xufaatan curaatan gurla dee waxaa laydinsoo bixinaya laydinsoo saaraya laydinsoo kulminaya laydinsoo ururinayaa maalinta qiyaame idinkoo cagacag idinkoo qaawan idinkoo balagtu idinku taal dee ajsaaddii weeye waxaan markaa qaawan ee cagaha cad ee balagtu ku taallaa arwaaxda ma aha waa jidhadhka weeye waxaa la mid a xadiiska kaleynu isagana akhrinay innakum tuxsharuuna yowma alqiyaamati xufaatan curaatan hurlaa xadiiskaasina wuxuu tilmaamayaa ajsaadda laftooda in la soo saaraayo adillo badan oo kalea sheegaysa oo tilmaamaysa ajsaadda markaysagaa sheegaysaa yacnii xadiiskii aynu ah, sheegnay lafteeda nasamatu lmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari aljanna xataa yurjicaha allahu ilaa jasadiha yowma yubcasu ama yowma alqiyaama aw kama qaala sala allahu alayh wasalam marka jasadkii in lagu celinaayo ayaa laynoo sheegay oo laynoo tilmaamay wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni bini aadamka dhammaantii inuu ku dhacaayo yacni cunitaan ciiddu cunaysa inay ku dhacayso oo uu baabba'aayo ilaa cajbu danab marka laga reebo lafaha dhabarka lafta ugu hoosaysaa ee lafturuqda la yidhaahdo in yar oo ka mid oo gudaheeda ku jirta laftoo dhan maaha laftaa lafaha dhabarka ee taxan ugu hoosaysa ee xagga salka ugu xigtaa waxaa la yidhaha lafturuq baa la yidhahdaa laftaa lafturuqda la yidhaahdo cajbudanabku waxay yidhaahdeen culammadu waa qadar ka mida oo dhuuxeeda ku jira kulligeed ma wada ahaa inta sare marka ciiddu cunto in yaroo dhuuxeeda ku jirtaa ayaa baaqi noqonays qofku markuu baaba'o yadu ka hadhays marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyadaa markaa laga abuuray iyadaana laga tarkiibinaya khalqiga la yska soo saaraya marka ajsaaddii in la soo saarayo nusuustu waa sheegaysaa adilo badan oo mutawaatira ayaa markaa tilmaamaysa ta kale aayaadka qur qur'aankii waxay tilmaamayaan in waxa weeye qofka ay ku markhaati kacayaan maqaarkiisa iyo maqalladiisa iyo aragyadiisu inay ku markhaati kacayaan waatuu allah u yidhi xataa idaa maa jaa'uuha shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum bima kaanuu yacmaluun waxaa ku markhaati kacaya maqalladoodi iyo aragyadooda ku markhaati kacaya dee maqalkiiyo araggu waxa weeye ajsaaddii bay ka mid yihiin alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun yacnii xadiis caddaynayaana waa jiraa sii fasiraya aayadda oo ruuxa mujrimkaahi wuxuu yidhaahdaa ilaahayow miyana dulmi iga badbaadin marka cid weliba ku markhaati furto markaasuu ilaahay wuxuu yidhahdaa haa waan kaa badbaadiyey dulmi dulmi waa kaa badbaadiyey markaasuu yidha ilaahayow haddaba cidaan naftayda ahayn hay ii maqlin waxalla wixii markhaatiyadu doonaya inuu deedafeeyo waddamaargtaa cid markhaatiya laa malaa'ig walaa cid kale walaa ummad walaa zamaan walaa makaan walaa yacni waxa weeye cidnaba ha ii maqlin cidaan naftayda ahayn haddaad dulmi iga badbaadisay cidaan naftayda ahayn hay maqlin markaasuu ilaahay yidhahdaa waa kaa yeelay markaasaa afka laga xidhaa markaasaa gacmihiisii iyo lugihiisii iyo maqaarkiisii yacni wixii baa ku markhaati kaca ya iyo maqalkiisii araggiisii waataad saa samaysay waa waataad saad tidhi waataad waxaad dafirtay waataad waxaa fashay waataad fawaaxishtaa ku kacday waataad markaa waxa waxaweye balaaqu ku soo gaadhay oo rasuulladu kuu digeen yani oo laguu sheegay oo adigu aad diidday markaasuu marka uu yidhaahdaa yani waxaweye idinkaan idin daafacaye maxay igu markhaati furaysaa ya facan kunna kuntu unaadil ciddan u doodayee daafacaya idinkay ahayd idinkaba iga soo horjeesto igu markhaati furay xadiiska caynkaasee saxiixa ah isaga laftiisu waa tilmaamaya waa si caddaynaya aayaddu fasiraya alyowma nakhtimu cala afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun marka ajsaadana waxa weeye saasaa loo soo saarayaa loona abaalmarinayaa hiya alatii tashhadu calayhim waata ku markhaati kacaysa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wuxuu u keenay maqaaradan iyo carabadan iyo gacmahan iyo lugahani ajsaadday ka mid yihiin marka dee in la keenay oo ay markhaati kacayaan oo isagii ku markhaati furayaan in la soo saaro ajsaaddii la soo saaro o lasoo celiyey ayay tilmaamaysa calaa man yushhadu calayhim cidda lagu markhaati furayo ee lagu markhaati kacayo ayay ku markhaati kacayaan minhum oo kuwa la soo sheegay yacni markaa ahaaday ama ka mid ahaaday yacni cidda marka waxa weeye wax dafiraysee lagu markhaati kacayaana waa cusaada weeye wa tunsabu almawaasiinu liwasni acmaali alcibaad sheikhu waxau uhi raximah ullah wa tunsabu waxaa la dhidbayaa oo la taagayaa almawaasiinu miisaanada la taagayaa waxaa miisaanada loo dhidbayaa liwasni acmaali alcibaad camallada addoommada si loogu miisaamo si loogu miisaamo fa aflaxa waxaa liibaanay man haqulat mawaasiinuh kay cuslaato miisaanadiisa khayrku ay cuslaadaan mawaasiinta waxaa loo jeedaa miisaanadii khayrku kay cuslaadaan oo xasanaadkiisu miisaan bataan kaasaa liibaanay jacalana allaahu minhum wa khaaba waxaa hoogay waxaa guuldarraystay wa khasira khasaaray ama naftiisa khasaareeyey khasira waxay leedahay laazim iyo mutacaddi bay labadaba leedahay ya yacni waxa weeye aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama mutacaddigii baa markaa ku yimi khasira huwana waa la yidhaha waa khasaaray iyo waa khasaareeyey marka nafahoodii ehelkoodii bay khasaareeyeen maadaamaay halaag u sababeen wakhaaba waxa markaa guuldarraystay ama hoogay wakhasira markaa khasaareeyey nafihiisa naftiisa khasaareeyey ama wakhasira khasaaray man khafad kay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrku ay fududaadaan sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah in miisaanna ay jiraan miisaanadaana waxaa lagu miisaamayaa acmaasha addoommada lagu miisaamayaa allah waxa uu yidhi wanadacu almawaasiina alqista liyowmi alqiyaamah falaa tudlamu nafsun shay'a wanadacu waxaanu dhigaynaa almawaasiina miisaanadaanu dhigaynaa waa jamcu miisaan mm, miisaanada ayaanu dhigaynaa alqisطa cadaalad daraaddeed baanu udhigaynaa liyowmi alqiyaamati maalinta qiyaame yacni gudaheeda ayaanu markaa dhigaynaa saa waa loo fasiraa in alqista la yidhaahdo waa mafcuulu lahu oo markaysa markaa lilqisti macnuhu dhacaayo laamka lyowmi alqiyaamatina la yidhaahdo bimacnaa fii weeye yacni markaa saas iyadaa la yidhaahdo saas culammada qaar waa u fasireen tafasiir kalena waa jiraan falaa tudlamu nafsun shay'a nafna lama dulminaayo oo waxba lagama nuqsaaminayo lagama dulminaayo naf walba ilaahay imaa bicadlihi wa imaa bifadlihi buu ku abaalmarinaya imaa bicadlih wa imaa bifadlih yacni wuxuu markaa la dulminayaa ma jiro ka la cadaabo waxaa lagu cadaabay bicadlihi ilaahay cadligiisa ka la janneeyana waxaa lagu janneeyey bifadlihi ilaahay fadligiisa iyo galladdiisa yacni markaa ayaa lagu janneeyey ya ayaa lagu janneeyey markaa naf la dulminayaa ma jiro ilaahayna dulmi waa ka caaggan yahay yaa cibaadii innii xaramtu adulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu ilaahay baa wuxuu yidhi xadiisulqudsi addoommadaydiow innii xaramtu adulma calaa nafsii dulmiga naftaydaan ka xarrimay daatadaydaan ka xarrimay oo ka xaaraantinimeeyey dulmi falaa tadaalamuu idinkuna ha isdulmiina oo qaarkiin qaarka kale yaanu dulmin ya marka dulmi ilaahay waa ka caaggan yahi waa ka dheeriya marka miisaanadaas waa jiraan waana miisaanno kafada leh qolyo muctasile la yidhaahdo lumay baa waxay yidhaahdeen mawaasiinta ama miisaanada waxa looga jeedaa waa cibaara can ilcadli oo kinaaya can ilcadli bay tahay cadligaa laga kinaayoonayaa laga sarbeebayaa laakiin miisaan markaa dhaboo la saarayaa ma jiro qowlkoodu baatil weeye wuxuu khilaafsan yahay nusuusta kitaabkiiyo sunnadiiyo ijmaacii salafka ayuu intaba khilaafsan yahay waayo nusuustu waxay sheegaysaa miisaanay sheegaysa yaa yacni nusuuso badan baana ku soo arooray miisaanka walxamdu lilaahi tamla'u almiisaan wa subxaana allahi walxamdu lilaahi tamla'aani maa bayna alsamaa'i waalard xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waa kii sheegaayey alxamdu lilah miisaankay buuxinaysaa yacni subxaana allahi iyo walxamdu lilaah labadaas marka lala yimaadana waxa weeye waxay buuxinayaan cirkiiyo dhulka inta u dhaxaysay buuxinayaan waa taa axaadiis kale laynoogu sheegay camallada markaysaga qaarkood inay miisaanka ku cuslaanayaan kalimataani khafiifataani cala lisaani saqiilataani fi lmiisaani saqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila alraxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim xadiiska saxiixaynka marka waxa weeye subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim miisaanka inay ku culus tahay ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saas yadaa buu sheegay waxaa la sheegay dadka qaarkood miisaankoodu inuu fududaanayo yaa yu'taa birajuli alcadiimi asamiini yowma alqiyaama falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda lama miisaan noqdo ilaahay agtiisa garab kaneeco lama miisaan noqdo saxiixuu xadiidku ku sugan yahay cabdullaahi ibn mascuud nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la jooga ayaa markaa waxaa faydmay yacni dhudhummada addimadiisa waana markaa yacni dhudhuma dhuudhuubnaa dhudhummada addimadiisa ama manshaha addimadiisaa dhuudhuubnaa markaasaa saxaabada qaarkood la yaab ay la yaabeen bay ku qosleen yacni marka min diqati saaqayhi markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam buurta uxud ilaahay agtiisa waa ka culus yihiin yaa labada addin miisaanku waa miisaanka fadale weeye axaadiista qaarkoodna waa sheegaysa lbitaaqa ka mid a yusaaxu birajulin min ummatii yowma alqiyaama in ummaddayda ka mid a ah maalinta qiyaame lagu qayliyo calaa ru'uusi alkhalaa'iq markaasaa waxaa loo keenaa sagaal iyo sagaashan waraaqood oo mid waliba ay la'eg tahay ilaa inta ili wax ka aragto waa sagaal iyo sagaashan mid walba baaxaddeedu waxay la'eg tahay ilaa inta ili wax ka aragto ayay la'eg tahay sagaal iyo sagaashankaa waraaqood dembi baa ka buuxa markaasaa malaa'igtu ku yidhaahdaan alaka cudrun alaka xasana war wax cudurdaara ma leedahay waxasana iyo khayra ma leedahay fayahaabu arajulu fayaquulu laa ninkii baa haybadaysanayo yacni markaa khajilaya markaasuu dabeedna markaa intuu xishoodo yacni marka waxa weeye haybatan ayuu marka waxa weeye odhanayaa maya markaasaa loo soo saaraya warqad yar warqaddaa yar waxaa ku qoran labada shahaado ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu labada shahada ku taala markaasaa la yahay bala ina laka cindanaa xasanaat aktayda xasanaad baad ku leedahay markaasuu yidhahdaa urqadda yari maxay ka taraysaa waxaasoo dembi ah markaasaa la yahay laa dulma calayka dulmi lagu dulminayaa ma jiro fatuudacu sijillaatu fii kiffah walaa ilaaha ila allaahu fii kiffah nebigu wuxuu yidhahdaa calayhi salaatu wasalaam yacnii warqaddii yaradee laa ilaaha ila allahu ku qorayd kafad baa la saaraa kafadda kifa iyo kafa labadaba waa la yidhahdaa walkasru afsax in kaafka la hoos dhigayo in la godo labadaba way sheegeen laakiin kutubu luga si ay tilmaameen alkasru afsax in la hoos dhigo baa fasaaxa badan fa tuudacu sijillaatu fii kifa waraaqihii faraha badnaa ee dembiyadu ka buuxeen ee sagaal iyo sagaashankaa kafad baa la saaraa yaa warqaddii yaradee laa ilaaha ila allahu ku qornaydna kafad kalaa la saaraa fataashat isijillaatu wa tasqulu lbitaaqa waxaa fududaanaya waraaqihii faraha badnaayee dembiyadu ka buuxeen ayaa fududaanaya yaa oo ilaahay fududaynaya warqaddii markaa laa ilaaha ila allahu ku qoraydna way cuslaanaysaa markaasuu ninka badbaadaya xadiidka culamo badan baa markaa saxiixiyey waa xadiid haabit oo sugan weeye dunuubta noocaasi dunuubu ka toobad keenay maaha waayo hadduu ka toobad keeni lahaa ataa'ibu min addambi kaman laa demba lah lama miisaameen waa marlabaadkee nin markan soo islaamay ma aha oo haddii laa ilaaha ila allaahudan uu ku islaami lahaa dembiyadani waa buri lahaayeen amaa calimta ana alislaama yajubu maa qablah waatuu nebigu ku yidhi camr bnu caas miyaanad ogayn islaamnimadu wixii ka horreeye dhan inay dumiso miyaanad ogayn qur-aankaba waa ku sugan tahay qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf marka idan nin waxa weeye markan geeridii markuu ay qarka u saaraayo ku soo dhowaa geerida ku dhowaa mid waxa weeye marka islaamoo dembiyadu ka horreeyeen marka waxa ma aha ninkani wuxuu ahaa muslim caasi uu ahaa muslim caasiya ayuu ahaa dunuubtaana kama toobad keenin ha yeeshe waxaa laga yaabaa laa ilaaha ila allaahuda inuu marka waxa weeyaan uu yidhi markii cinda almamaat inuu marka uu yidhi isagaan dunuubtiina ka toobad keenin horena muslim faasiqa uu ahaa marka waxa weeye laa ilaaha ila allaahudiisa waxa ku ladhan oo ikhlaas ah oo yaqiin ah oo camalqalbi ah yacni wakhtigan marka waxa weeye u qirayey khaas ahaan yacni markaa ayaa waxay noqonaysaa wax weyn oo culammadu waxay yidhaahdeen al acmaalu kuma kala fadli badnaato xagga suwarkiiyo cadadkee waxay ku kala fadli badnaataa waxa qalbiga ku sugan yaa qayim muxuu yidhahdaa laba camal oo muuqaalka iskaga mid ka ah baa laba qof la kala imanayaan haddana labadaa camal waxa u dhexaynaya daahirkana waa iskaga mid waxaa u dhaxaynaya kamaa bayna asamaa'i waalard sida cirkiiyo dhulka inta u dhaxaysoo kale ayaa u dhaxaynaysa waxay ku kala hormarayaan bima fi lqalbi waxaa qalbiga ku sugan oo ikhlaas iyo yaqiin ah yaa yani waxa weeye acmaal quluubka weheliya ikhlaaska weheliya yaqiinta wehelisa ashyaada noocaasay ku kala fadli badnaanayaan saas aawoodee waataa xadiiskii ay ku soo aroortay sunanka qaarkood ay soo wariyeen qof baa salaa tukanaya yacni markaa dabeedna markaasaan salaaddiisa loo qorayn ilaa nisfuhaa sulusuha rubucuha khumusuha sudusuha subucuha sumunuha tusucuha cushruha ya ruux salaa tukaday baa salaaddii waxaa laga yaabaa inaan looga qorin mooyaane marka waxa weeye kale barkeed mooyaane wax kale aan loo qorin saddex meeloodoo dalool mooye wax kale aan loo qorin rubuc mooye wax kale aan looga qorin khumus mooye wax kale aan looga qorin shan meeloodoo meel ahaan lix meeloodoo meel ahaan mooye wax kale aan looga qorin toddoba meeloodoo meel ahaan mooye wax kale aan looga qorin siddeed meeloodoo meel ahaan mooye wax kale aan looga qorin sagaal meeloodoo meel ahaan mooye wax kale aan looga qorin toban meeloodoo meel ahaan mooye wax kale aan looga qorin haddamaaragta marka camalkii wuxuu ku kala fadli badnaanayaa bima fi lqalbi ya waata taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen maa sabaqahum abuu bakrin bikasiiri salaatin walaa sawmin walaakin bishayin waqara fii sadrih abubakar saxaabada kagama hormarin oo kagama fadilnaan salaad badnaanoo inuu ka salaad badnaan ma aha taabiciinta qaar baa odhanaya bakr ibnu cabdillaahi almusani inuu ahaa baan u malaynaya salaad badan iyo soom badan saxaabada kagama hormarinee wax qalbiga degay oo qalbiga ku sugan ayuu kaga hormar oo kaga fadilnaaday saxaabada marka camalladu waxay ku kala fadli badnaadaan yacni marka ayay dee sixada ay shuruudday ku ansaxayeen oofsadaan waxa qalbiga ku sugan bay ku sii kala mudnaanayaan mid waliba waxaa laga yaabaa isagoo sunnada waafajiyey daahirka haddana markaa xagga qalbiga inay ku kala horreeyaan haddii sunnada dee ay mid khilaafo markaa midna sunnadii waafajiyo dee taana waa ku kala fadli badnaanaya laakiin suurada markay iskaga mid ka noqdaan ya waxa qalbiga ku sugan bay ku kala mudnaanayaan oo ku kala fadilnaanayaan haakada xadiiskaasi wuxuu u deliil yahay miisaankaasi inuu kafadaleeyuhu u deliil yahay ilaahay xaajo uma qabo acmaasha inuu miisaamo oo isagaan miisaamin buu ilaahay garanayaa laakiin isagaan baahi u qabin buu haddana ilaahay u miisaamayaa suu iyaga ugu muujiyo cadligiisa oo mid waliba uu u arko yacni miisaankiisu wuxuu noqday hortiisa loogu miisaamayo laa kitaab loo qoro acmaashaan u baahnayn ilaahay walaa acmaal la miisaamaan u baahnayn walaa inuu markaa waxa weeye la xisaabiyo laysu eegaan u baahnayn qof walba wuxuu markaa yacni kasbaday iyo waxa miisaankiisu yahay iyo meesha uu mutaysanayo iyo meesha uu xaq leeyahay mid walba ilaahay waa ogyahay mid walba ilaahay waa ogyahay laakiin si loogu muujiyo khalqiga ilaahay cadligiisa ayaa shawaahidda badan iyo miisaanada iyo xisaabta kullu dalika loo yeelo ya saasaa loo yeelo haddaba waxaa la miisaamayaa ma camallada ma waraaqaha camalladu ku qoran yihiinba ma ashkhaasta camallada la timi dadka laftooda miyaa la miisaamaya ahlucilmigu waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaaheen waxaa la miisaamaya waa camallada daatu lacmaal camalka laftiisaa la miisaamaya culamada qaarkoodna waxay waxa la miisaamaya waraaqaha camalladu ku qoran yihiin waa qowl labaad ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen waxaa la miisaamayaa ashkhaastiyo dadka la miisaamayo culamada qaarba waxay qaateen adilada qaar ayay qaateen waayo mid walba waxaa loo helaya adilo tilmaamaysa waraaqaha in la miisaamayo xadiisu bitaaqa baa tilmaamaya fatuudacu sijillaatu fii kifa haddamana ta waraaqihii in la miisaamayo xadiisku ku cadiy camallada laftooda in la miisaamayana adiladu waa tilmaamaysaa walxamdu lilaahi tamla'u lmiisaan waa camalka laftiisii baa laynoo sheegaya camalka laftiisii baa la tilmaamaya adilada qaarkood waxay tilmaamaysaa ashkhaasta laftooda in la miisaamaayo xadiiskii cabdullahi bn mascuud aynu sheegaynay baa ka mid a oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labada dhudhun ee cabdullaahi bn mascuud addimadiisa labadiisa dhudhun ilaahay agtiisa way ka culus yihiin buurta uxud waa mid saxiixaanu ku sugan yihin xadiiskii kaleynu sheegnaa la mid ah yu'taa birajuli alcadiimi asamiini yowma alqiyaamati falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda calaa kulli xaal bacdu ahli ahlicilmi haddaba waxay mareen jamcan bayna aladilla inay yidhaahdeen intaba waa la miisaamaya intaba hadday tahay camallada khayr iyo sharba hadday tahay waraaqaha ay ku qoran yihiin hadday tahay dadkii sameeyey intaba waa la miisaamayaa laakiin ictibaarku waxa weeyaan waa camalka oo qofka miisaankiisu wuxuu ku fududaanaya ama ku cuslaanaya bixasabi camalih oo waraaquhu waxay ku fududaanayaan ama ku cuslaanayaan bixasabi camalih kolba camalkiisu siduu yahay taasay ku xidhnaanaysa ahlucilmiga qaarkood baa saa sidaa doortay culammada mucaasiriintaee sidaa marayna waxaa ka mid ah a sheikhu alcallaama cabdilcasiis ibnu baaz raximahu llah waana looga horreeyo culammada qaarkood baa ra'yiga uga horreeyey sheikha ee miduu isagu bilowday ma aha marka adilada si loo kulmiyo ayaa la odhanayaa marka waxa intaba waa la miisaamayaa laakiin ictibaarku acmaash marka waxaa liibaanay kii miisaanadiisa khayrku ay cuslaadaan ayaa markaa liibaanay faman saqulat mawaasiinuh fahuwa fii ciishati raadiya waman khafat mawaasiinuh fa ummuhu haawiya waxaa laynoo sheegay dadna miisaankoodu waa cuslaanaya miisaanka khayraadkoodu qaarna waa fududaanaya kuwu markaa raajix noqdee miisaankoodu cuslaado waxay noqonayaan qaar markaa liibaanaya oo nolol yacni markaa waxaba raalli ahaansho u saaxiiba ama ay ka raalli yihiin nolol raalliya waxaa loo jeedaa raalli ahaansho u saaxiiba ama ay ka raalli yihiin ayay markaa ku sugan yihiin ma liibaanayaan kii markaa waxaweye miisaanadiisa khayrku ay fududaadaanna isagu wuxuu noqonayaa mid guuldarraystay buu noqonayaa oo fa ummuhu haawiya yacni marka haawiya ayuu marka waxa isaguna yani marka u gelaya nacuudu billahi min dalik wa yu'towna saxaa'ifahum wa dadka waxaa la siinayaa saxaa'ifahum waraaqahoodii camalladoodu ku qoraayeen aataa yu'tii aataa wa bimacnaa actaa marka yu'towna bimacnaa yuctawna marka laba mafcuul bay qaadanaysaa kii koowaad hadda muqayaru siiqa laga dhige waawu damiir ku noqonayaa oo naa'ib faacil buu isu rogay kii labaadna waa saxaa'ifa wa yu'towna waxaa la siinayaa saxaa'ifahum waraaqihii camalladoodu ku qoraayeen baa la siinaya waraaqahoodii baa la siinaya waa kuwii camalladoodu ku qoraayeen faman uutiya kitaabahu faman uutiya ku kastoo la siiyo huwa isaga damiirka qarsoon baa noqonaya naa'ib faacilkii kitaabahu kitaabkiisa la siiyo biyamiinihi midigtiisa lagu siiyo oo midigta looga dhiibo midigtiisa ku qabsada xusiba xisaaban yasiira xusiba waa la xisaabaa xisaaban xisaab baa la xisaabaa xisaabtaasoo yasiiran sahlan oo fudud ayaa la xisaabaa waman uutiyahu ku kastoo la siiyo isaga damiirka haaduna kitaabku u noqonaya uutiya huwa waa sidii oo kale walhaau lilkitaabi markaad laqabaynayso odhan maysid wahu hu waayo hu keliya laguma dhawaaqo carabi ahaan hadduu xaraf keliya shaygu ka kooban yahay sida marar badan aynu sheegnay waxaa lagu dhawaaqaa ismul xarfi marka khalad bay noqonaysaa haddaad tidhaahdo wa hu hu hu aad tidhaahdo waayo hu laguma hadlo marka waa inaad tahay walhaau waa inaad tidhaahdaa oo ismul xarfi aad sheegtaa walhaau ama haau damiiri hada damiirka ama walhaau hadu yacni lilkitaabi yacuudu ila alkitaabi kitaabka u noqonaya waman uutiyahu ku kastoo la siiyo kitaabka bishimaalihi bidixiisa laga siiyo fa ulaa'ika kuwaasi yaslowna waxay gelayaanoo ku solmayaan ama ku gubanayaan saliya yaslaa waa solmay waa gubtay laazim ahaanna waxa layaha waa gala fa ulaa'ika kuwaasi tafsiir bilaazim weeye fa ulaa'ika kuwaasi yaslowna waxay markaa gelayaan oo ku gubanayaan ku solmayaan saciira naarta ololka badan ee saciira sheikhu wuxuu inoo sheegayaa raximahu ullah in addoommada la siin doono aakhiro waraaqihii camalladooda ku qoraayeen in la siin doono dhammaan waxaa la siinayaa waraaqihii camalladooda ku qoraayeen waa loo dhiibay mid midigta looga dhiibay mid bidixa looga dhiibay mid markaa dhabarka dabadiisa looga dhiibay oo bidixda haddana ku qabsanaya isma diidayaan adilada soo aroortee tilmaamaysaa qaarna bidixda ay sheegayaan qaarna ay sheegayaan waraa'a dahri ya fa amma man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wa amma man uutiya kitaabahu waraa'a dahrih fa sawfa yadcu hubuura wayaslaa saciira innahu kaana fii ahlihi masuuraa innahu danna an lan yaxuur waa kii gaalka ahaa weeye marka kitaabka bidixdiisaa laga siinayaa iyo waraa'a dahrihi baa laga siinayaa isdiidi maayaan isma diidayaan iyadoo laga siiyey dhabarka dabadiisa laga siiyey buu haddana bidixda ku qabsanaya yaa saas aawoodee culammada qaarkood oo yidhi kan kitaabka laga siinayo waraa'a dahrihi waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo kii waxa weeye markaa dembiyada kabaa'irta galay oo yacni markaa isagu yacni markaa naarta marka waxaa mutaystay waa arrin khalad ah waayo ciddani ahlu takdiib inay yihiin baa laynoo sheegay ya fasawfa yadcuu hubuura wayaslaa saciira inahu kaana fii ahlihi masruura inahu danna an lan yaxuur baxsigii waa ka shakisnaaba ya wuxuu u qabo u malaynaayey inaanu xagga ilaahay uba noqonaynba marka sidaas aawoode maxay ku caddahay inay yihiin cid gaalo ayna yihiin cid gaalo ayna yihiin marka waxaa laga siinayaa dhabarkiisa dabadiisa iyo bishimaalihi baa laga siinayaa saasayna isu diideyn sidaas ayaynay marka isu diideyn marka ruuxii kitaabkiisa looga dhiibo midigtiisa looga dhiibo xisaab sahlan baa la xisaabayaa fa ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa waxaa la xisaabi doonaa xisaab sahlan oo fudud xisaabtaa sahlani waa maxay waa cardi axaadiis baa fasiraysa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xuusiba cudib kii la xisaabo waa la cadaabaa man xuusiba cudib kii la xisaaba waa la cadaabaa markaasaa caaisha waxay ku tidhi yaa rasuula allahi sawta ilaahay yidhi faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa markii hore cibaarada nebigu waa itlaaqay manxuusiba cudib marka aayadda soo qaadato ishkaalkaa ay sheegtay bimacnaa maxaa lagu tawjiihin ictiraad ugamay jeedin waxay uga jeeday maxaa haddaa aayadda macnaheedu u dhacaya haddii kii la xisaaboba la cadaabaayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa dalika alcardu walaakin man nuuqisha alxisaabu cudib wuxuu idhi caaisha ay kaaga aad sheegaysaa bimacnaa aayadda aad soo qaadatay xisaabta tilmaamaysa sahlan waa cardi qofka camalkiisii xumaa loo bandhigaayo innamaa dalika alcardu cardi weeye waa bandhig walaakin man nuuqisha alxisaabu cudib ha yeeshee kii xisaabta la tafniido la niqaasho yaa xisaabtii lagu adkeeyo aad loo tafniido waa la cadaabaa cardiga caynkaasna axaadiis kala caddaynaysa waxaa ka mid a ah xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey waxaanan jeclahay inuu bukhaari iyo muslimba yahay laakiin muslim baan hubaa ilaahay wuxuu soo dhoweeyaa qofka muuminkaa buu xaggiisa u soo dhoweeyaa ina allaha la yudni almu'min xataa yadaca calayhi kanafah markuu ilaahay xaggiisa u dhoweeyo muuminka ayuu asturkiisa saaraa markaasuu ku yidhahda maalilheblaayo waxaa ma samaysay maalilheblaayo waxaa ma samaysay maalilheblaayo waxaa ma samaysay markaasuu yidhaha bala bala bala bala bala ilaa uu is yidhahdo waad halaagsantay wax alle wuxuu dembi sameeyey qofku baa loo tiriyaa ee aanu ka toobadkeenin wuxuu ka toobadkeenay waa ka hadhaysaa attaa'ibu min addembi kama laa damba lah haddamaarta dabeedna markaasuu waxa weye ilaahay ku yidhaahdaa maanta waa kuu dhaafayaa kamaa satartuha calayka fi dunya an akfiruha laka alyawma kamaa satartuha calayka fi dunya waan kuu dhaafayaa waxaasoo dunuubah sidaan adduunyadiiba kuugu xilqariyo kuu asturay oo aanan ku fadeexadin yaa ayaan maantana kugu dhaafaya yaa marka xisaabta sahlani waa taas weeye waxaa lagu ducaystaa allahuma xaasibna xisaaban yasiira ilaahuna xisaab xisaab sahlanna xisaab ayaa markaa lagu ducaystaa waxaa kaloo ilaahay laga baryi karaa allahuma adkhilni ljannata bigayri xisaabin walaa cadaab xisaab iyo cadaab la'aan ilaahu jannada igu geli sidaana ilaahay waa laga baryaa waa fiicanta in laga baryo waa fiican tahay oo dadka qaarkood baa laynoo sheegay inay jannada xisaab iyo cadaab la'aan ku gelayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ka warramay wa minhum sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab waxaa markaa ka mid a yacni markaa ummaddaada jannada gelaysa toddobaatan kun oo jannada xisaab iyo cadaab la'aan ku gelaya ayaa ka mid a ah ummatu muxamed toddobaatan kun oo jannada xisaab iyo cadaab la'aan ku gelaya cadaabulqabrina ma soo marin cadaab kalena mari maayaan xisaabna markaa lama xisaabaayo xisaab la'aan baa lagu gelinaya ya weliba toddobaatan kun waa loo siyaadiyey nebiga waa looga badiyey ya fasdasadtu rabbii fasaadanii maca kulli alfin sabciina alfa xadiis kale waxaa ku soo arooro xaafid ibnu xajar u odhanaya isnaadkiisu waa jayid xadiiska hore saxiixaynka ku soo arooray bukhaari iyo muslim laakiin xadiiskan kale labada saxiix kuma imano fasdasadtu rabbii fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfa ilaahay baan ka ziyaado dalbay aan idhi ilaahu ii kordhi ilaahu ii ziyaadi markaasuu wuxuu igu daray kunkii kasta toddobaatan kun buu igu daray fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfa inta loo siyaadiyo waa imisa toddobaatankii kun halkaasay yaalliin inta loo siyaadiyena waxay noqonaysaa afar malyan iyo sagaal boqol oo kun afar malyan iyo sagaal boqol oo kun dada qaarkood dalabada qaar markaan weydiiyey waar waa imisa inta la siyaadiyey qaar baa malaayiin sheegay balaayiin qaar baa gaadhsiiyey qaar baa toddobaatanka kun toddobaatanka ku dhuftay de xisaabtaa loo baahanya in la barto toddobaatan kun toddobaatan kun marka lagu dhufanaya waa marka midh kasta toddobaatan kun lagu siyaadiyo ya haddii la odhan lahaa markaysaga midh kasta toddobaatan kun baa lagugu siyaadiyey maxaa la samayn lahaa in toddobaatan kun toddobaatan kun lagu dhufto laakiin mar haddii la yidhi waxa weeye maca kulli alfin baa sabciina alfan lagu siyaadiyey waxaad odhanaysaa toddobaatanka kun imise kun baa ku jira imise meeloodoo min kun a baa ku jira toddobaatan qudha ah. war may fahamteen toddobaatanka kun imise meeloodoo min kun a baa ku jira toddobaatan meelood oo min kun a baa ku jira sooma waxaad soo qaadataa markaa toddobaatan keliya soo qaado toddobaatanka kun ku dhufo markaase waxay noqonaysaa in kunkii kasta toddobaatan kun lagu siyaadiyo toddobaatan qudha aan waxba la socon marka lagu dhufto toddobaatan kun waxay noqonaysaa toddoba toddoba ku dhufo waa sagaal iyo afartan shanta siiro ee kalena ku dar ya ya so midna afar baa la socday midna midh baa la socday soo marka shanta sifir raacso labada toddoba isku dhufo sagaal iyo afartan sifiradana raaci shan sifir baa markaysaa la socda taa macnaheedu waxay noqonaysaa waxa weeye waa afar milyan iyo sagaal boqol oo kun toddobaatankii kun ee wax lagu siyaadinayay masiidu calayhiga ahaana waa dheeraad iyagana ku dar waa afar milyan iyo sagaal boqol iyo toddobaatan kun intaa waxaa ka dheeraado xadiiskaa laftiisu sheegaya xaafid ibnu xajar uu leeyahy sanadkiisu waa jayid wa salaasu xasayaatin min xasayaati rabbi iyo saddex xantoobo oo xantoobada ilaahay ah taana cadadkeeda allah mooye cid kale garan ya intaas dhammaanteed afar milyan iyo sagaal boqol iyo toddobaatan kun waxay iskaga dhowdahay shan milyan waxaa ka dhiman soddon kun baa ka dhiman sooma shanta milyan intaa waxaa raaca saddex xantoobo xantoobada ilaahaya cadadkeeda allah mooye cid kale garan taa intaasoo dhanoo ummatu muxamed ka midii jannada waxay gelayaan xisaab iyo cadaab la'aan xisaab iyo cadaab la'aan bay gelayaan allahuma ajcalna minhum ah, sheikhu waxau yidhi waman uutiyahu bishimaalihi faulaa'ika ulaa'ika yaslawna saciira aayaadka qaarna waa laynoogu sheegay in kitaabka laga siinaayo dadka qaar bidixda laga siinaayo ama man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytaa kaanat alqaadiya yacni waata laynoo sheegaayo yacni marka mawdic keliya laynagu sheegay waraa'a dahri laakiin mawaadicda kale waxaa laynoo sheegaa yacni marka bishimaalihi baa laynoo sheegaa dadka qaar in laga siinaayo wa anna siraada jisrun mawruudun yajuusuhu alcibaadu biqadri acmaalihim waxaa kaloo ka mida waxyaalahay a'immadu ku ijmaaceen ee ku kulmeen ee isku waafaqeen ee usuusha ictiqaadka ama diyaanada ka midka ah anna asiraata in jidka siraata waddadu jisrun inuu biriij yahay mawruudun la aroorayo oo la maraayo oo yajuusuhu ay ka tallaabayaan alcibaadu addoommadu biriijkaa waa ka tallaabayaan biqadri acmaalihim waxay kaga tallaabayaan qadarka camalladooda kolba siduu yahay bay kaga tallaabayaan fanaajuuna mutafaawituun ay fa minhum waxaa ka mida naajuuna qaar badbaadaya oo mutafaawituuna kala tagan fii surcati najaati badbaadada degdegeeda calayhi yacni siraadka korkiisa ay degdegayaan min naari jahannam naarta jahannama badbaadista ay ka badbaadayaan biriijka korkiisa degdega ay ku degdegayaan ay marka waxaan yacni daran tahay aad u degdegay wa qowmun waxaa kaloo ka mida dad baa ka mid mida awbaqathum ay halaagtay acmaaluhum camalladoodu ay halaageen fiiha yatasaaqatuun naarta gudaheeda ama jahannamo gudaheeda ayay ku daadanayaan naarta gudaheed ay ku daadanayaan sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa inuu jiro jid siraad inuu jiro waa jisrun mawruudun yajuusuhu lcibaad jidka siraadna qur'aanka waa lagu ishaaray laakiin sariix looguma sheegin wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya axad idinka midii ma jiro inuu naarta u arooraayo mooyaane ama inuu naarta gelaya mooyaane waariduhaa wuruudka culammada qaar waxay yidhaahdeen waa muruur korkeeda la maraayo bacdina waxay yidhaahdeen waa yacni markaa waa gelis la gelaayo waxayna isku khilaafaan culammadu jidka siraadma wuxuu ku yaallaa jahannamo dhexdeeda miyuu ku yaallaa dhex maraa mise dusheeda kore ayuu maraa laba qowl bay culammadu ka leeyihiin saxaabada qaarkood iyo a'immada qaar waxay ku tageen inuu naarta dhexdeeda maro yaa waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas iyo laga soo naqliyey wuxuu uhi naarta dhexdeedu ku yaallaa wa in minkum ilaa waariduha ay daakhiluha wuruudka eega buu ihi in alla intay qur-aanka kaga soo aroortay wuruudku dukhuulun buu u soo arooraa waariduha bimacnaa daakhiluha saas aawadeed ruuxa markaa ubad ka saqiiro yacni markaa saddex qof ama laba qof ay ka saqiiraan ilmo yarro carruuri ay ka dhintaan oo dabeedna ku sabro ixtisaaba yani naarta geli maayo ila taxillata alqasam waata xadiisku markaa ku soo aroortay saxiix naar ma gelaayo dhar xalaalaysi mooye si kale u geli maayo dhar xalaalaysi waa maxay waa aayaddan baa laga tilmaamaya kaana calaa rabbika xatman maqdiya waa waxay ka dhigantahy macna alqasam wa in minkum ilaa waaliduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya shay allah isku waajibiyey weeyi ya marka waxa weeye taxillatulqasamka waxaa laga tilmaamayaa in markaa dhaar furisoo kale markaa inay tahay ama dhaar xalaalayn yacni saas ay tahay marka waxay yidhaahdeen culammada sidaa ku tagtay cidda ahlu sacaadada ah naartu gubi mayso waxba yeeli mayso waxay u noqonaysaa bardan wa salaaman bay u noqonaysaa ya yacni waxay yeelaysaa markaa ma jirta bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa siday culammadu u badan yihiin baan filayaaye jahannamo korkeeda inuu ku sugan yahay ololka naartu meelaanu gaadhaynin oo dusheeda ah ayaa biriijku markaysaga ku yaalla ayaa biriijku ku yaalla ruuxa marka waxa weeye ka simbiriir naartu ku dhacaya naarta ayuu ku dhacay marka halkaas sare ayuu ku yaallaa xadiiska waxaa ku soo arooray saxiixa wayudrabu asiraatu bayna dahray jahannam siraadka waxaa laga yeelayaa yacni markaa labada ee yacni dul ee jahannamo dhexdeedaa laga yeelaya dahray jahannama waxaa laga tilmaamayaa naartii gebiyadii ay lahayd ayaa markaa waxa weye ay u dhexaysaayo halkan dhexe ayuu maraa halkan dhexe ayuu marayaa marka labadeeda markaa dacal ee korka ah ayuu markaa dhex marayaa oo ku dhex yaallaa xadiiskaasina waxa wuxuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay wa yudrabu asiraatu bayna dahray jahannam marka labadeeda qar buu udhexeeyaa labadeeda qar meel udhexaysa ayaa laga yeelaya haddaba marka waxaway jid ballaadhan ma aha waa jid dhuuban aad buu u dhuuban yahay waxay culammadu yidhaahdaan yacni seefta afkeedoo kale ayuu la mid yahay maha jid ballaadhan oo waasica maaha waa jid dhuuban cidduu ilaahay sugo ayuunbaa ku sugmaysaa cidda markaysaga aan la suginna dalam bay ku odhanaysaa waxay ku xidhan tahayna camalku qofku la yimi baa u sababaayo inuu sugnaadiyo inuu sugnaan waayo ya taasaa markaa waxbay u sababa waxaa soo aroortay xadiidka salmaan marfuuc iyo mawquufba waa looga soo wariyey wa yuudacu asiraadu mislu xaddi lmuusa ftqulu malaaئikaةu man tujiizu عlى hada fayaqulu man shiئtu min khalqii fayaquuluuna subxaanaka ma cabadnaaka xaqa cibaadatik xaakim baa mustadragiisa ku soo wariyey isagoo salmaan ka warinaayo salmaanna nebiga ka warinaayo calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu saxiixiyo wuxuu yidhi waa saxiix calaa sharطi muslim ha yeeshee sheekh albaani xoogaa raawi ka mida ruwaadda yidhi marka waxaa muslim haba u soo wariyey oo rijaalu muslim ha ka mid ahaado way jirtaa inuu ka mid ahaado dhammaan raggii muslim muslima yihiine laakiin xifdigiisa wax ku yara jiraan maca kownihi min rijaali muslim marka xoogaa halkaasuu yara ictiraada laakiin sanad kale ayaa jira oo mawquuf ah oo aajurri shareecada ku soo warinaayo albanina soo aroorinaayo oo mawquuf calaa salmaan ah sanadkaasoo odhanayaa albani waa saxiix isnaaduhu saxiix laakiin wuxuu odhanayaa lahu xukmu rafci saxiixada saasuu ku odhanaya xukmu rafci buu leeyaho liannahu laa yuqaalu min qibali ara'yi sababtu waxay tahay eh, yani min qibali ara'yi wax laga odhan karo maaha laakiin nowcan maa ishkaal baa kollay halkaas calaamatu su'aal baa yaro imanaysa yacni marka oo ah markay waxa weeye shay aan majaal ra'yi ku lahayn ay sheegaan saxaabadu marka xukmu rafci la siiyo waxyaalaha loo shardin jiray waxaa ka mid ahayd inaanu macruuf ku ahayn inuu ahlu kitaab wax ka qaatay salmaanna waxaa macruuf ahayd inuu ruhbaan badan la kulmay oo wax ka soo qaatay ayaa markaa yacni markaa jirtay laakiin calaa kulli xaal waxaa jirta saxaabo kaleo iyaguna saa sheegay oo arrinu salmaan la gaar noqday haddiiba mawquufnimada la arjaxo yacni arrinu la gaar noqday maaha waxaa jira shaahid min xadiisi cabdullahi bn mascuud oo wuxuu yidhi wasiraadu ka xaddi sayfi daxdun mazilla yacnii jidka siraad cabdullahi bn mascuud baa odhanaya waa xadiis mawquufa seefta afkeeduu la mid yahay xagga ballaarhka seefta afkeeda ayuu la mid yahay daxdun waa mid waxa weeye markaa sisib ahoo masillatun lagu simbiririxanayo meesha sisibtee lagu simbiririxanayo soo khatar maaha bal hadday dhuuban tahayna ka warran xaakim baa mustadraga ku soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey ha yeeshee albaani waa yaro tacaqubay laakiin shawaahid kale ayuu sheega waxaa kaloo jira muslim baa saxiixiisa wuxuu ku soo warinaya abu saciid alkhudri inuu yidhi balaganii ana aljisra adaqu min alshacrati wa axaddu min asayf abu saciidin alkhudri baa odhanaya fii saxiixi muslim bayna ku sugan tahay laakiin muu sheegin cidday ka soo gaadhay ma tasriixin wuxuu idhi balaqanii haddaan abu saciid alkhudri ahay waxaa isoo gaadhay he ana aljisra imbiriijka jidka siraad adaqu min ashacrati tintimaha ka mida inuu ka dhuuban yahay wa axaddu min asayfi seeftana inuu ka afbadan yahay ajiib adaqu min alshacrati wa axaddu min asayf wa fii saxiixi muslim laakiin mu tasriixin inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka maqlay ma tasriixin calaa kulli xaal aasaar kale waa jirtaa masalada noocaasa lama oga saxaabada cid ku khilaaftay saxaabada sidaa sheegtay oo jamac ah cid ku khilaaftay ma jirto marka jidka silaad waa dhuuban yahay waa jid dhuuban weeye ya markuu leeyahay misl xaddi muusa muuse waxa weeye waa waxaan markaa lagu xirto yacni waxa weeye makiinadoo kale afkeed ayuu markaysa markaa la mid yahay afka makiinadda ayuu xagga ballaarhka la mid yahay dee aad buu u dhuubanyaa laga tilmaamaya aad buu dhuubanyaa laga tilmaamaya marka jidka siraad waa dhuuban yahay wa adaqu min ashacrati wa axaddu min asayf cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftay saxaabada lama oga saas aawadeed waxay noqonaysaa in markaa waxa la xujaysanaayo oo sidaa inay tahay yacni markaa loo ictiqaadinaayo marka jidka siraad sugista la sugayaa waa xaq weeye waa jiraa nusuustii adiladuna waa sheegaysaa axaadiis fara badanna waa ku soo aroortay madhabu ahlilxaqna waxa weeyaan waa in la sugo sida imaamu nawowiba odhanayo wa madhabu ahlilxaqi ihbaatuhu waqad ajmaca asalafu calaa ihbaatih yacni madhabka ahlulxaq ahlulxaqa madhabkoodu waxa weeye waa sugista la sugaayo jidka siraad weeyi waxayna ku ijmaaceen salafkii waxay ku ijmaaceen sugista la sugaayo wa huwa jisrun calaa matni jahannam sharaxa saxiixu muslim ayuu sidaa ku odhanaya marka jidka silaad waa jiraa addoommadu waa ka gudbayaan waxay kaga gudbayaan biqadri acmaalihim camalladoodu kolba siday yihiin axaadiistaana tilmaamaysa in biqadri alacmaal lagaga gudbaayo waxaa markaa ku sugan hareeraha jidka siraad kalaaliib baa ku sugan yacnii qabatooyin qoollaaban biro soo qoollaaban oo sumaydan arag diraha markaa la sudo hilibka ama neefka marka la qalayo la googoynayo waxaa la jiraa markaysaa bir soo qoolaabanoo soo laalaado la sudo taasaa waxaa la yidhahdaa kalluub baa la yidhahdaa jamaceedana kalaaliib baa lagu jamciyaa mufradkeeduna waa kalluub biraha qoollaaban ee qabatooyinka ah ee hilibka la sudo oo kala hareeraheeda ka laalaada dadka qaarkood intay qabtaan oo sidaa u galaan bay ku tuurayaan haddamaaragta waxaa kaloo ku sugan yacni waxa weeye ka sacdaan baa lagu matelay yacni waxa weeye dhirta markaysaga qodaxdeedu qollaaban tahay qaarkood oo weliba marka waxa weyaan axaadiista qaar ay tilmaamayso laa yaclamu cidamahaa ila allah shawku sacdaanku intay la eg tahay weynideeda axaadiista sixaaxa waxaa ku soo aroortay fi saxiix weynideeda intay qodaxdaa qoollaabani la eg tahay yacni waxa weeye allah mooye cid kale garan mayso yacni qodaxda bilcilka iyo kuwa la midka ahi way soo yara qoollaaban tahay laakiin way yaryartahay tan adduunyada aynu ku naqaanaa soo maa marka taasoo waxa weeye waa weyn oo weynideeda allah mooye cid kale aynay garanaynin ayaa markaa hareeraheeda ku sugan dadka qaarkood intay qabato ayay marka ku tuuraysaa qaarna ma taabanayso qaarna intay markaysaga gasho oo ay dhaawacday sii daynaysaa fa makhduushu naajin waxaa ka mid ah mid qaqabsan oo dhaawacan oo dabeedna nabad galay birahaas intay qabtaan oo jidhkooda galaan yacni markaa ayay dabeedna markaa haddana sii daynayaan yaa soo lama odhan jiri neefkaa dawacaa qaqabatay intay xoogaa ka yaraan marka waxaan hudhay dabeedna markaysa markaa waxaan sii daysay dee waa nool iyo waa iska daaqayaa sooma marka fa makhduushu naajin mid waxa weeye qaqabsan baa ka mid ah oo dee markaysaga intay baalahaasi dhaawacaan oo ay galaan haddana ay sii daynayaan sidaa ku badbaadayo waxaa kaloo ka mida mid naajin ahoo badbaadayo isaga inay taabanayn kuwaa badbaadaya inay taabanayn qudhoodu surcada iyo degdegay kaga tallaabayaan baa kala tagan qaar jidka silaad waxay u marayaan sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kalbari sida hilaac oo kale bilgiidhi qaar waxay u marayaan sida dabaysha dheeraysa qaar waxay u marayaan sida fardaha marka waxaweyan ah, orodkoodoo kale qaar waxay u marayaan sida ninka dheereeya qaar waxay u marayaan marka waxa sidii nin tallaabsanaya qaar waxay u marayaan sidii nin gurguuranaya hadda ma aragta yacni marka waxa surcada siday uga tallaabayaan dadku waa kala tegan yihiinoo xagga surcada iyo ay ku kala tegan yihiin camallada inay ku xidhan tahay dadna camalladoodiiba baa halaago yacni naartay ku daadanayaan naarta bay sidaa ugu qubanayaan oo ugu daadanayaan nacuudu billaahi min dalik wa annahu yakhruju min annaari man fii qalbihi shayun min aliimaan yukhraju iyo yakhruju labadaba loo dabdin karaa waxaa kaloo ka mida waxyaalahay a'immadu ku ijmaaceen ay isku waafaqeen ee usuusha ictiqaadka ka mida annahu shaaniye yukhraju min annaari in naarta laga soo bixinayo man fii qalbihi shayun min aliimaan miduu qalbigiisa ku sugan yahay wax iimaanka ka midi ama annahu yakhruju inuu ka soo baxaayana waa la odhan karaa wa anna shafaacata liahli alkabaa'iri min almu'miniin waxaa kaloo ka mida waxyaalaha usuusha ictiqaadkae lagu ijmaacsan yahay ana shafaacata in shafaacadu liahli lkabaa'iri ay u sugan tahay dadka dembiyada waaweyn u saaxiibka ah ee u ehelka ah ee min almu'miniina mu'miniinta ka mid a kuwaasaa shafaacadu u sugan tahay wa yukhraju min annaari bishafaacati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama qawmun wa yukhraju waa laga soo bixinayaa wa yakhrujuna waa la odhan karaa wuu ka soo baxayaan ilaa haddii laga soo bixiyo way ka soo baxayaane wa yukhraju waa laga soo bixinayaa min annaari naarta waxaa laga soo bixinayaa bishafaacati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam shafaacada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa lagaga soo saarayaa sababteeda baad waa sababiyo qawmun dad baa laga soo saaraya dadkaasoo min ummatihi ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka mida waxaa laga soo bixinayaa bacda ansaaru markay noqdeen dabadeed xumaman yacni dhuxul ay noqdeen dhuxul ay noqdeen waa madoobaadeen oo waa dhuxuloobeyn fa waxaa lagu tuurayaa fii nahri alxayaa waxaa lagu ridayaa durdurka markaysaga markaa yani markaa nolosha lagu ridaya maau lxayaa biyaha la yidhaahdo ama nahru lxayaa ayaa lagu tuuray lagu ridaya fa waa soo baxayaan kamaa tambutu alxibbatu fii xamiili sayl bixitaan la mida bixitaanka ay soo baxayso cayadu soo baxayso fii xamiili sayli daad xoorta dhexdeeda ay ka soo baxayso waxyaalaha daadku qaaday yacni dhexdooda ay ka soo baxayso alxiba waa bikasri ilxaa xaadu waa hoos dhiganta alxibbana waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha cayada ayaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha buduurulbaqli yacni markaa weeye waxaa laga tilmaamaya waxa weeye waa cayada markaisaga weeye oo daad xoorta marka biyuhu qaadaan hadday saalo tahay iyo hadday qashin kale tahay iyo hadday qoryo tahay meelay markaa geynayaan meesha caynkaasoo kale ah markiiba cayo yarbaa si deg dega uga soo baxda marka cayadaasaa alxibba la yidhaahdaa alxibba taasaa la yidhahdaa <clears throat> yacni xabuubkii raashinka ahaa iyo loogama jeedo yacni markaa lagama tilmaamaayo alxibba waa sidaas fa waa soo baxayaan kamaa tambutu alxibbatu siday cayadu u soo baxdo oo kale fii xamiili sayli waxyaalaha markaa daadku qaaday riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray fii qusaai sayl yacni markaa daadka xashiishkiisa yacni markaa ay ka soo yacni markaa dhex baxayaan marka xashiishkii meeluu ku ururinaya meeshanuu daadku marayo xoogga u marayo waxba kama baxaan laakiin meeluhu ku faafee biyuhu ku yara nagaadaan meelahaasu qashinka markaysa markaa yacni ku sugnaadaan oo dee saalada iyo qashinka iyo qoryaha iyo waxaa marka meeshaasaa wax ka soo baxayaan marka cayada halkaasoo kale ka soo baxaysaa siday u soo baxdo si degdeg badan bayna usoo baxdaa isla markiiba waa soo boodaysaa waxaa laga yaaba maalinta labaadba inay markaa soo baxdaa dhici karta marka roobku markaa uu daa'ay maalinta ku labada ah inay soo baxdaa laga yaabaa yacni si degdeg badan bay u soo baxayaan baa laga tilmaamaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamay raximahullah in dadka qaarkood naarta laga soo bixin doono cid qalbigooda iimaan ku sugan yahay wax iimaan ahi walow haba yaraadaba ee inaanu naarta ku waarayn wa annahu yukhraju min annaari man fii qalbihi shayun min aliimaan waxaa loo jeedaa iimaan saxiixa qadar ka midii kay qalbigiisa ku sugantaa looga jeeda ya yacni shay iimaanka ka midii oo saxiix ahi kuu qalbigiisa ku jiro ayaa laga tilmaamaya marka haddaanu iimaanku saxiix ahayn yacni markaa ma soo gelaayo walow tasdiiq lugawiyaba ha la yimaado markaysaa wax yacni markaa ka mida yacnii haba rumaysnaadeen oo dee waxaa dhici karta dadka qaarkood inay waxna rumeeyaan shay xaqii ka midana ay dafiraan oo ka gaaloobaan shay xaqii ka midana ay dafiraan oo ka gaaloobaan dee marka waxay noqonaysaa intay qireenna wax ka soo qaad yeelan mayso dee waa buraysaa waa wada buraysaa marka marka iimaan saxiix uma baaqi noqona axaadiista nebiga waxaa laynoogu sheegay ciddii qalbigiisa wax iimaanay ku sugan tahay inaanu naarta ku waaray sida xadiiskii saxiixaynka wacizatii wa jalaalii laukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah cisadayda iyo jalaalkaygaan ku dhaartiye weynidayde ilaahay baa odhanaaya naarta waxaan ka soo bixinayaa kii laa ilaaha ila allahu yidhahdaan ka soo saaraya marka dad buu ilaahay naarta ka soo saaraa aan wax markaa khayra ah oo asalka tawxiidka ziyaado ka ah aan la iman yacnii qadarka ugu yar tawxiid lala yimaadday la yimaadeen wax ka dheeraada oo camalo lama iman aslu tawxiid wax ka ziyaadaa ah lama iman ya naartii waa laga soo bixinaya axaadiista qaar waxay sheegaysaa man fii qalbihi misqaalu diinaari min iimaan diinaar wax la egoo iimaani ka qalbigiisa ku jiro dirham wax la egoo iimaani ka qalbigiisa ku jiro misqaalu darati min iimaan qudhaanjo wax la miisaana qudhaanjada yaree dhuudhicasada la yidhahdo wax la miisaana oo iimaani ka qalbigiisa ku jiro misqaala dara luqatulcarab saasaa lagu yaqaana mucaasiriinta bacdibaa waxay dooneen darrada inay ku fasiraan darrada istilaaxiga casrigan soo korodhay oo ay yidhahdaan waxaa loo jeedaa darrada atamka waayo shayga ugu yar baa laga tilmaamaya shayga hadda ugu yaree la yaqaanaana waa atamka weliba marka lasii qaybiyo qaybinteeda markii hore waxay odhan jireen ma qaybsame markii dambe waxay ogaadeen inuu qaybsamo laakiin ta noocaasi tafsiirkaasi waa halad muxuu qalad u yahay qur-aanku wuxuu ku yimi lisaanulcarab sunnada nebiga waxay ku timi lisaanulcarab waxaa lagu fasirayaa macaanidii lisaanulcarab loogu yaqaanay baa lagu fasirayaa macaani istilaaxiyoo soo dariday mar dambe in lagu fasira waa qalad waxaa lagu fasirayaa cinda alcarab maxaa loo yaqaanay darra tii in lagu fasira laazima tii in lagu fasiro ayaa laasima waxaa axaadiista qaarkood ay sheegaysaa nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naarta waxaa laga soo saarayaa man fii qalbihi adna adna adna mihqaali darati min iimaan mihqaalu darra min iimaan wax ka yar wax ka sii yar wax ka sii yar oo iimaaninka qalbigiisa ku jiro naarta waa laga soo saaraya marka ruux aslu tawxiid ama asluliimaan qalbigiisa ku jira naarta ku waari maayo abadan ya wuxuu ku dambaynayaa jannu ku dambaynaya naarta waxaa loo geliyey ciddii markaa cid muslima markay naarta gasho oo dembiyadooda darteed lagu geliyo waxaa loo geliyey qurunka dembiyada in laga soo reebo laakiin in lagu ihaaneeyo lagu dulleeyo loogama jeedin ee qurunka dembiyada laga soo reebayo lagu soo nadiifinayo lagu soo daahirinayo dabeedna marka waxa waye dembigaa laga soo jaro dabadeed ayaa markaa jannada lagu dambaysiinaya ayaa jannada lagu dambaysiinaya shafaacadu waxay u sugnaatay ahlulkabaa'irkay u sugnaatay oo loo shafeeco qaadayo ya shafeecooyin kale waa jiraan oo shafaacada markaysaa markaa waa anwaac mutacadida waxaa jirta shafaaca rafcu darajaadka ku saabsan cid marka waxaa weeye ahlu wacdi ah oo jannada hor ka gashay ayaa cid kale u shafeeco qaadaysaa si derajadeeda loo korraysiiyo waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay allah wuxuu inoo sheegayaa kuwii marka waxaa weeye rumeeyey oo tafiirtoodu iimaan ku raacday yacni waxa weeye waxaa la haleeshiinayaa tafiirtoodii baa la haleeshiinaya yacni waalidka iyo ubadka ka derajada sarreeya jannada iyagoo jannadii wada galay ayaa ka derajada sarreeya baa u shafeeco qaadaya kaka derajo hooseeya muxuu ugu shafeeco qaadaya lirafci darajaat ya kaal hoos loo soo dhigi maayo hadda haddamaaragta meel dhexaad laysugu keeni maayo laakiin kan markaa hooseeya ayaa derajadiisa la sarraysiinayaa loo geynayaa kaa darajada sarreeya si waxa weeye faraxa yacni markaa waxa weeye indha qabowsigu u fara bato ya markay isku derajo noqdaan dee way sii farxayaan soo ma marka nooc ikraamaa ku jira marka nooc rafcu darajaadaa jira yacni marka dadka loo shafeeco qaadayo shafaacada waxaa ka mida lifatxi baabi iljanna ayaa ka mida waxaa ka mid a ah shafaacat alcudmaa si markaysaa dadka loo xisaabo in loo shafeeco qaado ahlucilmiga qaarkood ilaa siddeed qaybood bay gaarsiiyaan laakiin waxaa ka mid a ah shafaacada ahlulkabaa'irka loo shafeeco qaadayo ya oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay dadka dembiyada waaweyn u saaxiibka ah ee ummaddayda ka mida bay shafeecadaydu u sugnaataa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaana culammadu waxay yidhahan waa saxiix ibnu kasiirkuna tafsiirkiisa waa ku saxiixinaya wuxuu tilmaamaya duruqda qaarkood in dacfi ku yala jiro laakiin dariiqyada qaar ay tahay saxiix lidaatihi oo sideeda saxiix u tahay bacdu turuq baa markaysaga saxiixa ah tafsiiru suurati nisaa baanu ku sheegayaa waxaa laga yaabaa inuu ku keeno in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum bal mawdica ka eg inay halkaa ahayd baan u malaynaya culamo kale waa saxiixiyeen shafaacati li ahli lkabaa'iri min ummatii waxaana ka mida ah sheekh albaani baa ka mida marka waxa weeye yacni dadka ahlulkabaa'irka ah nebigu calayhi salaatu wasalaam oo shafeeco qaaday keligiina ma aha ee cid kaleba waa shafeeco qaadaysaa hadday malaa'ig tahay hadday nebiye tahay hadday saalixiin tahay oo xadiiska saxiix muxuu sheegaya shafacat almalaa'ikatu wa shafaca alnabiyuun wa shafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu alraaximiin allah baa wuxuu yidhaahdaa aakhiro shafacat almalaa'ikatu malaa'igtii baa shafeeco qaaday wa shafaca annabiyuun nebiyadiina waa shafeeco qaadeen wa shafaca almu'minuun mu'miniintiina waa shafeeco qaadeen walam yabqa ilaa arxamu araaximiin arxamu raaximiinka mooye cid kale ma hadhin markaasuu ilaahay dad kale ka soo gura naartii axaadiista qaar waxay sheegaysaa inay mu'miniintu odhanayaan markay badbaadaan oo jannada markaysaga la yidhaahdo gala ayay waxay odhanayaan ilaahayow dad marka waxa weeye mu'miniin ah oo nala tukan jiray oo nala soomi jiray oo nala xajin jiray riwaayaadka qaar waxay kordhinaya oo nala jihaadi jiray baa naarta ku jira qofku inta aanu isagu gudbin cid kale xaalayn maayo wuxuu leeyah u naftayda u naftayda u marka uu isagu badbaado dabadiid yaa markaasuu cid kale laga yaabaa inuu xasuusto laakiin inta hore waxa weeye cid kale u xaalaynaya ma jiro wuxuu isleeyahay maad badbaadi waata markaa laynoo sheegay inuu xataa hooyadii iyo aabbihii iyo walaaladii iyo saaxiibadii iyo zawjadiisii waxoo dhanba inuu ka wada firdhanayo ka wada cararay yowma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi ciddii ugu dhoweyd oo dhan buu ka yaacaya ka cararaya ya maalintaana cid waliba waxay doonaysaa ciday daba gasho hooyadaadii iyo aabbahaagii dadku ugu jeclaa maalintaa inay wax kugu helaan way jeclaanayaan si ay kuu qabsadaan yacnii haddii marka xuquuq markaa kuu sheegtaan oo wax kugu helaan waxaasaad igu samaysay madlamadaasaad igu samaysay cuquuqaasaad igu samaysay waxaasaad ii dhintay qof waliba wuxuu isleeyay maad adiguun badbaadi marka waxay ka baqayaan marka waxa xuquuq loo sheegto cid kasta waa ka firdhanaya wuxuu leeyay naftayda uun haddii la odhan lahaa dadko dhan ma la wada halaagaa ma la wada cadaaba adig ma lagu badbaadiya haabay odhan lahaayeen aayadda kale maxaa ilahay nagu sheegay waman fi lardi jamiican uma yunjii ya inuu iskaga furto xitaa waxa arlada ku sugan oo dhan oo isaga la badbaadiyo wuu jeclaysan lahaa marka waxa way calaa kulli xaal waxaa lagu yidhaahdaa ciddaa garataan ka soo saara markaasay dad ka soo guraan waxay ku garanayaan raadka sujuudday ku garanayaan raadka sujuudday ku garanayaan naartu cuni mayso asra sujuud raadka sujuudda cuni mayso raadka sujuudda haddaba maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa toddobada xubnood ee laga sujuudo ya alacdaa'u sabca looga jeedaa bay yidhahdeen xarama allahu cala annaari an ta'kula asra sujuud imaam nawowi wuxuu yidhi daahiruhu annaha laa ta'kulu shay'an min acdaa'i sujuudi asabca daahirka xadiiska waxa weeyaan buu ihi inayna cunaynin xubnaha sujuudda toddobada ah ee la amray in laga sujuudo wax ka mida ah inayna cunaynin sidaasayna yidhahdeen hi culamada qaarkood ha yeeshee qaadiciyaad baa inkiray oo yidhi asal sujuud waxaa looga jeedaa yacni jabhada yacni wejiga dhulka inta la dhigayo sujuudda ya wa ankarahu alqaadi wa qaal almuraadu biasri sujuudi aljabhatu khaasa wejigo dhan ma odhan ee wuxu waa jabhada dabeed waa intan sujuudda la dhigayo laakiin imaam nawowi wuxuu arjaxay xagga acdaada toddobada ah waalmukhtaaru alawal buu yidhi qowlka la doortay waa ka hore buui waa ka hore haddaba waxaa jira xadiid soo arooroo tilmaamaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in waxa weeye markaa dad ay markaa naarta laga soo bixinayo dadkaasoo naarta ku gubtay ilaa daaraati wujuuhihim ina qowman yakhrujuuna min annaari yaxtariquuna fiiha ila daaraati wujuuhihim xataa yadkhuluuna aljanna muslim baana saxiixa ku soo wariyey muslimna waxay ugu sugan tahay xataa yadkhuluuna aljanna yacni sida mashhuurkaa xataa yadkhulu ljannata bay noqon lahayd laakiin tanna waa luqo sida markaysaa shuraaxdu baa caddaynayaan marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa dad gubtay oo naarta ku gubtay ilaa daaraati wujuuhihim wareegyadii wejiyadooda mooyaane inta kale ku gubatay baa naarta laga soo saaraya waa riwaayo fii saxiixi muslim ku sugan marka waxaa dhici karta riwaayadaasoo kale inuu deliishado qaadiciyaad iyo cidda markaysagaa qowlkaa raacday laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen daaraatl wujuuh jabhada waa ka waasacsan tahay waxaa ka mida markaysa marka ciraaqi tarxu tasriibka ama ibnu lciraaqi wuxuu odhanaya wa daaraat lwujuuhi acamu min aljabha daaraat lwujuuh waa wejiga iyo waxa ku wareegsan oo dhan saas aawadeed jabhadii way ka waasacsan tahay marka qaadiga daliilu ma aha waxaa soo arooray riwaayad kaloo sheegaya ilaa suwaruhum suwarkana wejiga waa loo isticmaalaa ama madaxa waa loo isticmaalaa calaa kulli xaal nawowi wuxuu yidhi xadiidka waxaa lagu xambaarayaa in la kala duwo oo la yidhahdo waa khaas iyo caam oo dadka qaarna wejiga keliya ayaa hadhaya dadka qaarkoodna acdaada sujuuddee toddobadaabaa hadhaysa waa caam iyo khaas marka waxa weeye mid walba halkiisaa lagu camal siinaya calaa kulli xaal asar sujuud waa baaqi noqonaysa ilaahayna naarta waa ka xarimay inay cunto asara sujuud ay cunto marka taasay ku garanayaan oo iyadu baaqiya intii kale waa dhuxuloobaysaa ya markaasay ka soo gurayaan ka soo gurayaan ka soo gurayaan markaasay odhan ilaahayow kagamaanu tegin axadan fiihi khayr qof khayr ku jiro kagamaanu iman waa sida iyaga u muuqata ya marka waxay daahir ku tahay dad asarkii ay ka waayeen oo ku hadhay oo khayr ku sugan yahay laakiin iyagu aynay garan inay naartii ku baaqi yihiin markaasuu ilaahay dad cusub ka soo guraa bikayri camalin camiluuh walaa khayrin qaddamuuh waxaa loo jeeda aslu tawxiidka wax ka ziyaada ah aslu tawxiid bay ka madhnaayeen ma suuragal ah in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ciddi gaalnimo ku dhimataa yacni marnaba ilaahay uma dembi dhaafaaye naartay ku waaraysaa abad alaabaad calaa kulli xaal markaasaa dad cusub laga soo gurayaa oo waxauu iyagoo aan markaa khayr ka ziyaado ah iyo camal ka dheeraada aslu tawxiidka aan la imanin waxaa laga soo saaray iyagoo dhuxuloobay riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi iyagoo dhintay baa laga soo bixinaya yacni markaa fa amaatahum imaatatan fii saxiixi muslim bay ku sugan tahay wuxuu ilaahay dilaa dilis buu dilaa cidda gaalnimo ku dhimatay naarta markay galaan kuma dhimanayaan abadan weligood waa noolanaya naftu kama baxayso laakiin ciddan ahlulkabaa'irka ahi ee muslimiinta ahi naarta haddii la geliyo ma ku dhimanayaan mise kuma dhimanayaan waa masale culammadu isku khilaafeen saxiixu wuxuu yahay sida nasku sheegaayo inay ku dhimanayaan bacdu ahlicilmi waa awileen laakiin sida markaysaga shuraaxda qaarkood ay caddeeyeen aad ku arki karto marka waxaa sharaxa nawowiga iyo markaa sharaxa qaadiciyaad iyo shuruuxda la midkaa ee muslim sharaxday iyo shuraaxda kale ee markaysaa kutubta sunnada sharaxday muxaqiqiintu waxay tilmaameen inay markaysa markaa daahirka riwaayadan la qaadanayo waxayna ku khaas tahay ahlulkabaa'irka waana intii geerida aan la gowricin ila marka jannada iyo naarta mid waloo ka midaba ciddii ku waaraysay markay gasho oo ku dhammaadaan markaa dabadeed baa la gowracayaa geerida laakiin inta ka horraysa geeridii lama gowrici marka cidda ahlulkabaa'irka way dhimanayaan naartay ku dhimanayaan sida saxiixa ah marar kale iyo majaalis kale aynu ku caddaynay kutubaha qaarkood aynu soo qaadnay naska culammada markaysa aynu akhrinay markii bacdulikhwa ishkaal ku samaysay marka waxaa weeye taas yacni hadda ishaaradaynu ku kaaftoomayna yacni riwaayada raajac iyo sharaxeeda yacni marka waxa weye fa amaatahum imaatatan diris baa weliba waa la tawkiidiyey masderkii baa lagu adkeeyey ya marka waxaan imaato ahayn baa lagu xambaaraya ma suuragal aha waayo ficilka haddii masder lagu adkeeyo abu jacfar ibnu naxaas muxuu yidhi naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen ana alficla ida ukida bimasdarin intafa almajaaz wakallama allahu muusa takliima ficilka haddii masder lagu adkeeyo majaaz wixii loodhan jiray mesha waa ka baxaya marka waxa weeye fa amaatahum imaatatan waxa weeye waa dilis marka ay dhimanayaan sidaasaa markaysaa nahrulxayaa ama maaulxayaa loo gelinayaa saasay u soo baxayaan dabeedna u noolaanayaan qurunkii iyo madowgii iyo dhuxulowgii baa laga reebayaa waa laga xalayaa iyagoo marka waxa weeye yacni marka nuuraya oo wirwiraya oo madowgii iyo xumaantii iyo wixii oo dhanba laga reebay oo nadiif ah oo xalan ayaa marka waxaa dabeedna marka waxaa la qaadayaa markaasaa dabeedna haddana jannada la gelinaya jannaday markaa ku dambaynayaan fa yambutuuna kamaa tambutu alxibbatu fii xamiili sayl yacni saasay u soo baxayaan waxaa laga tilmaamaya degdega marka ayaa laga tilmaamaya taas ayaa markaa looga jeedaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk